رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب جواز الأخذ من غير مسألة walaa tadulluci ilayh waxaanu qaadanaynaa baab lagu magacaabo jawaas inay bannaan tahay alafl qaadasho ee wax la qaata ayaa bannaan min gayri mas'ala ayadoon la su-aalanin haddii adigoon wax weydiisan wax lagu siiyo waad qaadan kartaa una hanqal taaginoo wixii aadan damacaaga gelinin can saalim ibni cabdillaahi ibni cumar can abiihi aabihi cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka wariyey can cumar radia allaahu canhum canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuctiinii mid isiiya alcataa'a siis mid isiin jiray mar walba waxbuu isiinayaa rasuulka sal alla alay wasalam faaquulu aquulu anna waxaan oranaya acaqihi sii rasuulkii allow man mid huwa asagu afqaru ilayhi minii iga baahi badan qof ani iga baahi badan sii rasuulkii alla qaala markii dambe wuxuu i yidhi nebiga khudhu qaada cumarow idaa jaa'aka hadduu kuu yimaado min haada almaal xoolahan ee kan ah shayun shay hadduu kaaga yimaado wa anta adigoo hayru mushrifin aan muhanqal taagin walaa saa'ilin aadanna weydiisanin fakhudhu qaado fatamawalhu maalgasho ku shaqaysee maalgasho fa in shita haddaad doonto kulhu cun وإن shidta haddaad doonto تتصدق bii sadaqayso wamaa laa waxaan sidaa ahayn falaa tutbichu ha racracsiinin nafsadaada waxaan sidaa ahayn naftaada ha raacraacsiinin qaala saalix saalix wuxuu yidhi fakaana cabdullaahi wuxuu ahaa orkaa kadib laa yas'al midaan weydiisanin axadan qofna shay mata qofna waxma weydiisan jiri walaa yaruddu ma celin jirin oo ma diidi jirin shay-an shay uctiyahu la siiyo muttafaqun calayh mushrif bishiini mucjama ay mutaqallic ilayhi u hanqalkaad baa idhaahdaa wixii inaad u hanqaltaagta baabul guubaaban laysku guubaabiyo baabkeedii waayo cala alakli cunitaan in la cuno min camali yadi qofku wuxuu gacantiisa ku shaqaystay inuu markaa cuno iyo watacafufi bihi dhowrsanaan inuu kaga dhowrsanaado waxa uu shaqaystay can su'aali baryaha iyo tuugsiga iyo watacarudi u bambixitaan lilactaa'i sismada xaaladda noocaasi intaabaa looga hadlayaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fa idaa qudiyat isalaatu haddii salaada la guto fantashiruu faafa masaajidada ha fafa-inina ee shaqooyinkiina ku laabta faidaa qubilat asalaa haddii salaada la guto fantashiruu faafa fi lard arlada dhexdeeda ku inkishaara wabtaquu doonta min fadli illaahi ilaahay fadligiisa wacan abi cabdullaahi azubayr ibnu cawaan radia allahu canhu qaala qaala rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu yiri lian ya'khuda inuu qaato axadukum midkiin axabu lahu xarigiisa inuu qaato oo fa fayatii uu la yimaado bixusmatin uma yatii uu yimaado dheh ee uu tago jabal buuraha oo fayatiya uu la yimaado ou la yimaado allah ayaa wariyey oo qofka uu soo guro qoryo ee uu dhiibiyo oo wejigiisa ilaahay uu kaga reebo baryaha dadka ayaa ka xir dadka ha siiyaa ha u diidaane ha siiyaa ha u diidaana buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam yuri wa rasuulullah laa yaxtaqiba inuu qoryo guro axadikum midkiin xusmatan goob oo min calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo qaado ayaa khayru lahu uga khayr badan min an yas'ala inuu su-aalo axadan qof intuu weydiisan lahaa fayucطiyahu ha siiyo ow yamnachu ama ha u diido muttafaqun calayh wa canhu wa abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi kaana zakariyaa sakariya wuxuu ahaan jiray ama uu ahaa najaaran faryaana faryaanta qaba kan alwaaxa iyo sariiraha iyo waxyaabaha markaa sameeya nebi zakariya calayhi salaam najaar uu ahaa alwaaxda midka sameeya ayuu ahaa najaar ayuu markaa ahaa najaar buu ahaa faryaano rawaahu muslim waxayn miqdaad bin macdikari can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa akala ma cuno axadun axad tacaaman rashay atun weli khayran ka khayr badan min an yakula inuu cuno min camali yadi gacantiisa wuxuu ku shaqaysta wax ka macaan badan ma jiro wa ina nabiy allahi nebigii ilaahay ee daawuud ahaa kaana yakulu min camali yadihi wuxuu gacantiisa ku shaqaystou cuni jiray wixii gacantiisa uu ku shaqaystay ayuu markaa cuni jiray baabu baabulkarami waaljuudi waalinfaaqi fii wujuuhi alkhayr ayaanu qaadan doonaa durusta nagu soo socotaa laakiin caawa meeshaa inuu joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam